sabarkooda iyo iimaankooda faman radiya qofkii ku raalli noqda imtixaanka alle oo macnaa ku sabra ee sabarka markaa sii dhaafoo raalli ku noqda oo ogaada macnaa alla subxaana wa tacaala waxaan inay kafaaro gud iyo khayr u tahay falahu wuxuu leeyahay alridaa raalli noqosho ilaahay baa raalli gelinaya allana wuu ka raalli noqonayaa waman sakida qofkii carooda oo imtixaankii iyo balaayadii lagu imtixaanay maaragtay ku sabri waaya ee maaragtay cabaada falahu sakadu asaguna wuxuu leeya caro allah u caroonaya subxaana wa tacaala xasanahu tirmidiyu tirmidida xadiidkaa xasan uu ku tilmaamay sidoo kale imaam albani waa xasaniyey marka xadiidka xasanka ah waxa weeye xadiidka saxiixa uu ka darajo hooseeya bimacnaa waa la xujaysan karaa laakiin sida ninka xadiidkiisa uu saxiixa uu yahay ou dabdigiisu uu xoog badan yahay bimacnaa dabdigiisu uma xoog badna fiihi baabkan waxaa ku sugan masaa'il masaa'isha soo socda ayaa maaragtay baabkan laga qaadanaya al midda horaysana tafsiiru aayati taqaabun aayat taqaabun in la fasiro calqama waa kii fasiro waman yu'min billaah yahdi qalbah qofkii ilaahay rumeeya markii ay dhibaatadu ay ku dhacdo macnaa dhibaatadaa ku sabra ilaahay hanuun buu siinayaa iyo ajar iyo tawaab badan alhaaniyatu midda labaadna anna haadaa macnaa sabarkaasi oo balaayada lagu sabro min aliimaani billaahi ilaahay oo la rumeeyo ayay ka mid tahay sababta waxa weeye sabarku aqdaarta alle rububiinimadeed ayaad garanaysa iyo tan alla inay socoto taada markaa aysan soconaynin athaalidatu midda saddexaadna adacnu fi nasabi dadka in maaragtay nasabka lagu duro macnaha inay wax xun tahay ayadoo marka baabkan kuma tacalluqine baabkan waxaa ku tacalluqa maaragtay anniyaaxatu cala almeyit iyo in maaragtay dhafarada layska dhaqbaaxa laakiin xadiidkoon bay ku dhex jirtay alraabicatu midda afaraadoo goodiga iyo dhaarta say u xoog badan tahay fii man daraba alkhuduuda qofka dhafoorada iska dharbaaxa isagoo maaragtay musiibada alle ka cabanaya oon ku sabrin dhafoorada iska dharbaaxa wa shaqa aljuyuuba maaragtay jeebkiisana jeexoo kuleetiga iyo maaragtay khamiiska meesha laga xirto iyo gabdhahuna diracyaalka meesha qoorta iyo caburada inay ka jeexaan wa dacaa u yeedhoo bidacwa aljaahiliyati jaahiliyada wixii ay ku habarwaca jireen ku habarwacda ama maaragtay yaa reer hebelehe yaa maali jire yaa reer bani fulaano isagoo ku faanaya ama in maaragtay markii qof oo ka dhinto la yidhaahdo ninkii maaragtay lagu noolaa oo cirka dhulka kala haayey oo la harsanaayo la hoyanaayo ninkaas baa dhintay waa la baaba'ay hebel haddii uu baaba'ay sidaasoo kale iyaduna waa dacwa aljaahiliya alkhaamisatu midda shanaadna waxa weeye calaamatu iraadati illaahi calaamada alle oo iraadada alle ou la doono bicabdihi addoonkiisa alkhayr ou la doono macnaha inay ibtalada iyo imtixaan ay tahay oo qofku ilaahay khayr la doono inuu maaragtay musiibo ou ku asiibo ama idaa axabba qowman ibtalaahu marka qofkuu ilaahay ibtaleeyey waa qofuu jecel yahay qofkaan la rabinna ibtalada inta laga haysto oo la qooqiyo hadhow asagoo maaragtay yani caafimaad iyo shaydaannimo ay ka buuxdo ayuu dhimanaya xumidiisii oo waxba laga nusqayn markuu aakharo yimaado ayaa farta laga saaraya alkhaamisatu midda shanaadna calaamatu iraadillaahi ilaahay la doonidda ou la doono bicabdi alkhayra waxaa weeyaan qofka inuu imtixaano marka haddii caawi herdeb kugu dhacaba musiiba kugu dhacdo ilaahay inuu ku nacay ha u malayna khayr baa lagula doonaa ku sabro ilaahayna caafimaad weydiiso laakiin sidaan sheegnay macnaheedu ma ahan inaad adigu cudur iyo balaayo aad weyddiisato isal ullaha alcaafiya ilaahay caafimaad weyddiiso laakiin markii ay dhibaata ay kugu timaado markaa gowsaa xajiso oo sabaro ilaahay ajarka dalab assaadisatuna iraadatu ullaahi bihi shara qofka markii uu shar la doono waa marka imtixaankaba laga joojiyo ee la qooqiyo ee la cayiliyo ee hadhow sidaa u malluugsan yahay hadhow sidii xaskushii ayaaba iyo tiintiinkaa la jafaya markaasaa marka dembigiisii oo dhan baa faraha laga saaraya assaabicatu midda saba toddobaadna calaamatu xubbillaahi lilcabdi addoomka ilaahay haddii uu jeclaado calaamadeed ayadana waa inuu ibtaleeyo oo imtixaano weeye athaaminatu taxriimu saqadi caro ilaahay loo caroodo oo masaa'ibta lagu asiibay laga caroodo oo maaragtay loo adkaysan waayo inay xaaraam tahay ataasacadu midda toddobaadna hawaabu ridaa hadduu qofku uu raalli ka noqdo hawaabteeda bilbalaa'i imtixaanka hadduu raalli ku noqdo hawaabteedoo falahu ridaa ilaaha raalli kaa noqonay ilaahay hadduu kaa raalli noqdona wax maaragtay ku dhibaataynayo ma jira waxa dhanoo loo halgama loo ordaana ilaahay hana gaadsiiyo waa ribada ilaahay wey marka dhibaato hadduu qof ku timaado inuu ku sabro baabu maa jaa wuxuu ku yimi fi riyaa'i sursuska wuxuu ku yimi baabkan asaguna waxaa weeyaan calaaqada uu tawxiidka la leeyahay waxaa weeye camalka iyo waxa la samaynayo waxaa weeye marka ilaahay in loola jeedo oo cibaadada ilaahay marka loo khaliso subxaana wa tacaala sababtu ikhlaasku waa asaasudiin waa tawxiidka ruuxdiisa cibaadada iyo tawxiidka ruuxda waa ikhlaas wey ikhlaaskuna macnaha waxa weeye an yaqsida bicamalihi maaragtay camalkiisa inuu ula qasto kullihi wajha allaahi wa hawaabi wejiga alle iyo asagoo hawaab maaragtay oo maaragtay oo iska dalbayo asagoo fadliga allana dalbayo markaasa waxaala diinta inuu u istaago dhammaanto isagoo ilaahay u khalisay arkaantii iimaanka oo lixda ahayd inuu rumeeyo arkaantii islaamka oo shanta ahayd ixsaankii oo ah iimaanka markuu aad u buuxsamo ilaahay inuu u caabudo sidii asagoo arkayo waxaasoo dhan uu diinta inuu xaqiijiyo asagoo ilaahay darti ula jeeda oo xaqa alle iyo xaqa addoommada uu guto asagoo ilaahay ula jeeda oon hebel ha ku arko iyo ha lagu maqlo ama madaxnimo diintan ku gaar ama adduunyo ku gaar isagoon ula jeedin haddii marka ikhlaaskaas wax iska dhimaanoo ou riyaa ou la yimaado hebel ha ku arko salaadaan siay qurxoon tahay saad u akhrinaysa dadku ha ku arkeen sidaad maaragtay aftahan u tahay ha lagu arko saa qur-aanka u akhrinaysa ha lagu maqlo haddii ay ka tahay hadhow qiyaamo markii uu tago ajar heli maayeen dadka unbaa la maqasiina dadka unbaa hogkaas hebeloo wax aqrinaaya arka hebeloo wax samaynaaya maqla bis intaas weeye ilaahda nabigu waxau dhaha calayhi salaatu salaam man raa'a allaaha raa'a allaahu bihi ninkii dadka asagoo maaragtay isu tustusiiya dadka oo ilaahay cibaado u khalisay laakiin istustus ilahay waxaa le eed oo kaas waa kaas oo hadda qur-aan u akrinaa camaloo samayna salaadiisa aada intaasaa loogu waxeynaya qofkii oo cod qurxoon qur-aan ku akriyay wacdi faseexa isagoo le dadku ha ku ammaaneena waxaa le hebel halkaa dhegaysa cajaladihiisa iyo waa kaas intaas marka maxay kugu tara marka soo maaha sababto a maxay waa jazahaagi haddaadan ilaahay wax dhiiban maxaa marka ilaahay tawaab intay ka helaysaa marka marka riyuhu marka saasuu tawxiidkii wa kala soo horjeedaaho waa shirki marka asqar iyo wqowl llaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi isagoo ikhlaas ka hadlaya qul waxaad tidhaahdaa nebiyow dadka laguu soo diray waxaad ku tidhaahdaa yacni baabu maa jaa wixkooda firyaa istustusta oo dadka la istusto ama dadka la ismaqashiiyo xumidiis iyo inuu sirka ka mid yahay oo tawxiidka uu dhaawacayo oo qofkii hadhow camalkiisa uusan waxba sawaab ka helaynin aakhiro aayaadka axaadiida ku yimid iyo llaahi tacaala qowlka allo uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa nabi maxamed dadku waxaad ku tidhaahdaa innamaa ana anugu basharun bashar baana oo milukum idin la mid dadaa waxay nabiga nuuraa laga abuuray kanaa laga abuuray waxaasoo dhan waa khuraafad waxba kama jira nabigu waa bashar aabbihi hooyaa laga abuuray ma garan weliba milukumaa lagu soo xoojiyo basharnimada oo sidaa idinkaba aabbihi hooya idiin dhaleen ayaa aabbihi hooya u dhaleen bini aadam adinka idin la ah laakiin waxaan idin dheeryahay nabigu calayhi salaatu wasalaam yuuxaa ilaya ani waxbaa la ii waxyooda oo waa rasuul qof caadiya maahane waa rasuul xagga bini aadamada waa basharo ilaah maahan malagna maaha soo maaha laakiin wax weynaa la siiyooo manqaba la gaaro midda ugu weyn oo risaalo wey weliba risaaladii risaalaadka lagu khatimay oo ugu fadliga badneed ayaa la gaarsiiyey yuuxaa ilaya waabaa waxbaa la ii waxyooda marka maadaama wax loo yaxoodo waa rasuul oo nabi aw waxaa la ii waxyooda maxaa ugu muhiimsan marka waxa nabiga loo waxyoodo oo lala soo diro maxaa ugu muhiimsan tawxiidku yuuxaa ilayhi waxaa laii waxyoonaya annamaa ilaahukum ilaahin ilaahu waaxidun allah keliya midka aad caabudaysaanoo macbuudka xaqa waa hal mid wixii halkaad mid oo allah waaxid u qahaarkaa ka soo hara waa cibaadadooda waa baail waxba kama jira adaata xasri baana la keena oo waxaa la yidhi ilaah kalo ilaahnimo astaahida oo allaha waaxid kaan ahayn ma jiro marka allahaas in la caabudo allahaas marka laabudda waa in lala kulmo adduunkan waa la nolay waa daaru imtixaan wey aakhare waa la kulmaya aakhare marka maxaa la zaad qaataa waxaa la zaad qaataa laba shay ayaa ugu weyn aayaddaa noo sheegaysa labadaa shay waxaa weeye ikhlaasu اlcamali liwajhi اllah camalka aad samaynayso tawxiidka iyo acmaasha kale ama camalka qalbiga ha ahaado ama lisaanka ha ahaado ama jawaarix ha ahaatee camalka ilaahay in loo barax jiro kan kalena waxaa weeye camal saalixa inaad la timaadidoo camalka saalixana inuu saalixa waxaa miisaan u ah sharciga kitaabkiiyo sunnada waa inuu kitaabka sunnada uu ku taagyo labadaa shay aad aakharo ilaahay kula kulmi karta adigoo maaragtay sharaf leh oo qiimo leh adoo ikhlaasna wata diinta sharciga nabigana ku camal falayo camal saalixa samaynayo camalka saalixa waxaa soo gelaya awaamirta la sameeyo iyo nawaahida laga haro sababta haddaadan nawaahidii ka harin camal saalixow sameeye laguma odhan karo soo maa hadda haddaad intaad qofka aabbaa ixtiraamto haddana marka dambe aad cayso biyo kulul ku rogto aabbihiis waxba siiyey maa lagu odhanaya masoocaasuulwaalidiin haddaa hadda tidhaahda waa tukana hadhowna fusqi iyo shirki iyo dil iyo dhacaad ku jirtid ninkaas camal saalix how sameeye lama odhana marka camal saalix haddii aad maqashaan waxaa soo gelay awaamirta oo maaragtay la sameeyo iyo nawaahida laga haro ayaa soo gelay marka qul waxaa tidhahda innamaa ana basharun bini aadam oo idinamida laakiin waxaan idin dhaarahay waxaa weeye yuuxaa ilaya waa la ii waxyoonaya nabi wax loo waxyiguna waxaa weeye waa ogeysiis oo qarsoon dadku uma jeedaan nabiga isagoo meeshaan la fadhiya saxaabada radi allahu calayh salaatu sala radi allahu canhu ayaa waxyi ugu soo dejinaya saxaabadma maqlaayaan hadhowba ku akrinaya intaasoo suuradood ama axaadiid loo waxyoodo ama maaragtay qur-aan loo waxyoodo ama xadiisulqudsi loo waxyoodo soo maa marka waxyigu waa ogeysiin oo qarsoon waa dadka u dareemi kale calaamaad waa ka muuqan kartaa markuu nabigu waxyigu uu qabanayo dhidid kulaylaha ka soo bixin jiray dadkaa markaa ma uusan la hadlaynin qabow xataa haddii la joogo dhidid baa ka soo bixi jiray hadduu rati uu saaran yahay culays tahay ratiga wuu fadhiisanayo zayd ibnu thaabit wuxuu yidhi isagoo booyadeeda barkan ayaa waxyuu ku soo degay bowdadii culayska fuulay inay bowdadu jaf kala tidhahdoo kala go'do ayaan ka baqay waa la dareemay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nin baa wuxuu rabay inuu nabigoo loo waxyoonaa ah markii dambea nabigu iduu loo waxyoonayo mare uu ku huwan yahay oo dhididku fagfag uu ka leeyahay oo cumar intuu maradii ka qaaday oo ninkaas saxaabi cusuxodhe arag waa kana ah nabiga markuu wax loo yaxano macnaa dhidig iyo xaalad adag baa ka muuqad sababtoo inaa sanuuqi calayka qowlan faqiila hadal adag baa maaragtay loo waxyoonaya nabiga calayh salaatu salaam adiga waad dareemi kartaa calaamada in wax loo waxyoonayo oo kulaylka iyo maaragtay nabiga calayh shiddada haysaa laga dareemi karay saxaabada laakiin ma maqlaayaan iyagu waxaa loo waxyoonayo ma maqlaayaan marka habe la ii waxyooday maxaa ugu muhiimsan waxa lagu waxyooday waa tawxiidka ikhlaaska yuuxa uu leeyah waxaa laii waxyoonaya annamaa ilaahukum macbuudkiina oo xaqa ilaah waaxidun waa macbuud allah keli waa ilaah keli oo waa allah wey oo cirkay dhulka abuuray haddaba ilaahaas in lala kulmo waa laga maarmaa laakiin haddii ilaah inaad ceeb kula kulanto maahane adoo calaf wanaagsan wata inaad la kulanto wey maxaa ugu wanaagsan ilaahay lagula kulmo waa laba shay faman kaana qofkii ahaaday yarjuu mid quur darraynaya oo jecel ama ka baqaya liqaa'a rabbii rabbigiisa la kulankiisa yowma alqiyaama inuu la kulmo ama liquhu markaad dhimataba waa bilaabanaya aakhara halkaasay kaa bilaabanaysaa liqahaa qofkii kuu daraynayo oo ilaahay sawaabtiisa rajaynayo ama kuu daraynayo macnaa ka baqayo cuquubad oo rajaha baqitaanna waa loo isticmaalaa rajaynna waa loo isticmaalaa macnaa qofkii ilaahay la kulankiisa inuu awaab iyo rido uu kala kulmo rabo ama ka cararaya inuu ilaahay ceeb iyo foolxumo iyo isagoo camal xun wata inuu kula kulmo ka baqayo talada lagu soo jeedina ugu samaysa waaye waa falyacmal ha sameeyo camalan saalixan camal wanaagsan camalka saalixana waxa weeye waajibaadkoo la yimaado nawaahida laga laga tago weliba waa in kitaabka iyo sunnada uu ku dhisan yahay oo xadii maaragtay uu sharciga nabiga waafaqsan yaho bidco iyo waxyaalo lasoo qaaqaado uusan ahayn walaa yushrig youna wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigiisa caabitaanka uu caabudayana axaddan cid kale youna wadaajinin cid kale you caabudin owliyeyo u qayshanin asnaam you caabudin oo u qayshanin camalkiisa cid kale yo ula jeedino wasiirkii haku arko iyo ninka xoogaa taajirka haku arko xoogaa lacag ha ku siiya wadaadka xerowgaa iyo waxyaalahaasoo kale ama ha lagu aamino dad badanaa gabdho in la siiyo u turtukado oo maaragtay xoogaa garka u daysdaysta iyo waxyaalahaasoo kale ma garat inay gabdhaha iyo ciddooda iyo weliga inay khiyaanaan ay rabaan ayaanbaa marka xoogaa masaajidka la imaanaa oo hadhowna waxa weeye waxaa lala soo baxayaa xaqiiqdiia hadhow lala soo baxaya waxaasoo dhan marka waa khiyaano walaa yushrikyuuna shariig yeelin bicibaadati rabbii rabbigiisa axaddan cid kaliguna u shariig yeeli marka istustuskii wuxuu ka mid yahay shirkigiiyo camalka ilaahay loola jeedi lahaa ayaad maaragtay cidka ula jeedaysa labadaa muhim oo qaacido ayuu camalku maqbuul ku noqon karaa haddii laga helo inuu saalix yahay saalixna ma noqon karo ilaa sharcigana waafaqsan yahay maaha inuu ikhlaas uu yahay ikhlaasna waa inuu e, e, e, maarata riyaa istusus iyo maarata ismaqashis waxaasoo dhan waa in laga bariyahay midda oo ikhlaaskaah waxaa ku taagan xadiidkii nabiga uu yidhi innama alacmaalu binniyaat calayhi isalaatu salaam camalka ansixitaankiis wuxuu ku xidhan yahay niyada wa innamaa likulli imri'in waxaa usa imaanaa waxunayso camalkiis wuxuu ka raba u leeyay ma ka rabaa mise ilaahay dartiisuu ka rabaa saa darteed haddii hijrada oo camalada ugu waaweyn ilaahay darti ay tahay rasuulka inuu u nusreeyo taasaa lagu abaalmarinaya hadduu adduun usoo haajirna waa adduun ama waa hela ama waa weyna midda oo camalka inuu sawaab uu yahana uu khaalis saalix uu yahana waxaa qaacidadii xadiidkii caaisha man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddu qofkii camal oon diintii inu ku taagnayn sameeya waa lagu celinaya mawlidaad aad diin ka dhigatay maaragtay qubuur la dawaafaad diin ka dhigatay waxyaalo ilaahay uusa diin ka dhigan ayaa diin marka aad ka dhigatay soo maaha kaas ilaahay ma aqbalay sababtoo ah sharcigii saxda ahaa marka kuma taagno wa can abi hurayrata waxaa laga wariyay marfuucan asagoo nabiga u kor yeelay marfuuc xaamida xadiidka wixii nabiga loo tiiriyaa marfuuc la yidhaahda qaala tacaala alla wuxuu yidhi nabiga ilaahay ka warraya waa xadiidulqudsi anaa anigu aqna shurakaa'i kuwa wax la isugu daro kanugu ugu deeq deeqtoon baan ahay cani shirki wixii la isugu daro wadaag waa ka deeqtoonahay man camila camalan qofkii camal sameeye ashraka fii oo wadaajiyo macay aniga micigay fiihi camalkaas kayri cid kale wax ka siiyo karaagtuhu camalkaa waan ka dhaqaaqayaa iyo washirkahu midkii la ila wadaajintiisii iyo camalkiiba anigu waa ka tegey macnaa camalaa samaysay waxaa tidhi camalkan ilaahayna waa ula jeedaa maaragtay hebelna ha igu arko waxa igu siiyo ama adduunyana waa ula jeedaa camalkiiba waxaa weeye baarlaba waxaad kala dhigtay maaragtay cid kalead ilaahay wax ka siisay wuxuu leeyahay aniga dad wax la isugu daro waa ugu deeqsanahay oo wax ciddi wax la iigu daro ma rabo ilaahay malyan haddii ay noqdaan malaayiin adduunka waxaad haysato ilaahay haddii aad cid kale oo xulo darto xukle waxaasaan ikaama rabo sababtoo ah wadaad maba rababa anigu sababtoo ah, shurakadoo dhan anaa ugu deeqsisan anaa ugu qanisan marka ani wax khaalisaan rabaa maane waxa la iigu darana ma marka hadhow camal baad samayne ood ilaahay ugu sharig yeelayso hadhow aakhare waxaad leedahay sawaabaan soo doonanaya ilaahay markaa ogorta wuxuu ku leeyahay camalkaan ma anigu khaalisiyaa mase cid kalaad iigu daro cid kalaan iigu daro haa anigu camal saydaba oo cid kale igu daro ma aqbaleen ciddii u doono ha kuu jaazeeye ciddii u raadina waxilana waxaan ma hayno yooma laa yamliku laa tamliku nafsun nafsin shay-an cid wax heli kartana marka ilaahay wax heli kara ilaahay wax heli karana wax khaalis uma aada dhiibin meel cidlaha marka ku soo meel cidlaha ayaad ku soo marka intaadan aakharo gaarin oo shurakadaas aysan kuu goynin waxaa weeye haddaba camalka ilaahay u khalis aayaad waxaad arkaysaa markay gaalada ay yimaadaan ma ay qiyaamo ay yimaadaan ayaa waxaa leeyahay shurakadiina u yeerta waxaa idin tareen waaba inkiraya waxay ku leeyahay maa kaanuu iyaana yacbuduun nagmaba naga caabudi jirin beellooyin waay markaase meel cidaa kusoo soo dhacay wataqadacad bihim alasbaab ilaahayna waxba ay u dhiibteen lama arko hadhow danku maxay ku qasbeen marka naar inay ku aruuraan ay ku aruuraan oo u arooraan oo dantu ku qasbaysa sababtoo ilaahay camal khaalisa uma dhiiban marka haddaba intay goori goor tahay haddaad shilin aad bixinaysid niyada waa inaad saxdo sufyaanu thawri wuxuu dhihi jiray maa caalajtu shay-an ma garat ascaba calaya min anniy weligay wax lama dagaalamin niyada saan ugu dagaalamo li'annaha istaqallabu caleyh iga daba gadoomi reer qaar waxay dhihi haddiidaad janaasadan kaala soo raac wax bixi wax samee wuxuu dhihi jiray yuusuf aan niyadeeda aan iska saxe markuu niyada iska saxo oo ilaahay darta u jeediyo oo ku hago sida dayaaradaba sooma arki iyo doontama khadka in la siiyo khadka markuu ku hago waxaa ninka bayloodka irtaaxa soo maha camalkana waxaa la rabaa markaad samaynaysid adoon ikhlaaska aan ku hagin oo niyada fiican aan ku hagin inaad dafaq dafaq iska dhigin marka marka hore u fiirso camalkan hag ilaahay xaggiisa u jeed markaa ilaahay xaggiisa u jeedid sharcigana uu yahay shay ku bannaan markaas camalkii maaragtay ku dhaqaa hadhow waxbuu ku soo bixina noloshaada waxaa la rabaa niyo guud inaa yeelo oo tira ilaah wax alla wixii waajibaho sameey wixii sunnaa oo sameey wixii xataa mubaaxa oon sameeyo ama wixii xaaraanahan ka tago ama karaahiyahan ka tago adiga dartaa wey taawaaniyada gudoo noloshaadoo dhanba inaad ilaahay u hibayso tiraadid qul inna salaatii wa nusukii mamaati lilahi rabbi alcaalamiin noloshaydoo dhanba ilaaha iska ilaah u hibeeyey oo wixii xaaraan laga tago ama karaahiya laga tago ama waajib la sameeyo ama sunna la sameeyo ama mubaax la sameeyo wax banaan inaad ilaahay darta ula jeedo haddana camal kasta markiisa la joogo salaad waktigeeda timaado soon oo timaado sadaqo ay timaado kelimo dayiba wacdi uu yimaado darsi aad bixinayso oo yimaado haddana ikhlaaskii maarag inaad si fiican ugu hagtid markaa ikhlaaskii ku hobsatay inuu qabsaday xag alle wadadii alla uu qabsaday markaas camalkii inaad ku dhaqaaqdid ilaahay hana waafajiyo wacan abi hurayrata marfuucan waxaa lagu yidhi qaala allahu tacaala ilahi wakir ana aqna surakada anigaa ugu deeqsisan cani shirki wax la isugu daro sidaa darteed man camila qofkii camal fala camalan ashraka macii aniga macigayga oo wadaajiyey fiihi camalkaas hayrii hayrkayga oo cid kale oo wax ka siiyey taraktuhu camalkaa waan ka tegaya wa shirkahu midkii wax loogu daraya camalka isaga tegaya isagu ha qaato hadhow ha ku abaalmari hadhow haddee waxaad ilaahay la shirg baatila hadhow wax kuu keeni maayaan camalkaaga marka khasaara ayuu noqonaya wacan abi saciidin waxaa laga wariyey abi saciidin alkhudri marfuucan isagoo nabigu ku yeelay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa ukhbirukum warhoy ma idiin sheega bimaa huwa aqwafu bimaa huwa aqwafu calaykum cindii wax aan kaga cabsi badanahay min almasiixi dajaal midka dhulka maro oo dajaalka oo beenaalaha waxaan kaga cabsi badanahay oo aan inkaga baqayo ma idiin sheega nabiga calayhi salaa salaam ummaddiisa naasixa u ahaa ilaahay waa ku maarata ku tilmaamay laqad jaa'akum waxaa idii yimid rasuulun rasuul oo min anfusikum ka mid casiizun calayhi ay dhibayso maa canidtum waxa aad dhibaysaan waxa idin dhibayo xariisun calaykum idinku dadaalayo wax alla wixii dhibaata inuu idinka celiyo wixii wanaagan inuu idinsoo jirin kugu dadaalaya bilmu'miniina mu'miniintana ra'uufun u turitaan badan raxiimun u naxariiso badan nabigu maadaama uu saas yahay dajaalna waxa weye waa fitnada ugu weyn oo aakhiru zamaanka u imaanayo hadda waxa weeye waa insaan qooqay oo kibray oo waxyaalaha waxba wataa cajiiba waxba wataa janno iyo naar hadduu rabo roobka hadduu rabo waa maaragtay waa lagu imtixaanaya wuu soo daynaya cidda uu caroodo barwaaq uu ku furayaa ciddii kaleta abaar uu ku furaya weliba waktiga uu soo baxayo waa waqt dadku caqiido iyo diinba ay ku liitaan abaaro ay ku dhacday noloshu ay dhibaato ay tahay dadkii oo iska abaaraysan khiyaartiina ay dhammaato waxa joogaba dad liliito ay yihiin ayuu ku soo baxaya marka hore wuxuu sheeganaa inuu maaragtay weli yahay haddana inuu nebiya haddana ilaah uu leeh waa la iska raacay markaasaa dadkii la kufrinaya hadeerta waad aragteen markay hadda maaragta adduunyada yurub ay xoolo ay heshay oo qaxuntiye ay furtay oo waxaas dadkii dhammaa sida gaalada dhulkoodu loogu yaacay si uma jeedaan looga daba orday qaaraa badda isku tuuraya qaaraa meelaha a hadde waxa weeye waa shahiid oo shahiidnimo wuxuu u dhimanaa inuu yurub tago oo naftiisa u looga marka qofkaasi naftiisa muxuu u loog meeshuu jihaad iyo khayr u loogi lahaa maxabo yurub inuu tago u jecel yaha iyo saxaraa ama libiya ugu dhibana ama badda yeman iyo soomaali maaragtay eh, puntland u ugu baaba'aya ama xeebta maaragtay libiya iyo u ugu baaba'aya si uu yurub u tago cibaadada ka weyn maxay tahay soo marka dajaalkiiba hadduu kugu yimaado doolarkii iyo dahabkii iyo roobka u wado dadkun intan ay ka sii xaqlitaan maxaad u malaynaysa soo maanta waxa diintii loo layaxay waxaa weeye maaragtay waa dahabka iyo doolarka iyo waxaas yurub laga helaayo in maaragtay la helo ilmihii iyo ubadkii diintii loo layaco argad badan oo ubadkoodii iyo xaasadsa oo oh, yurub maxaa ku geey adeer ma waxaa laqdaa weyse yurub jacayl iyo balaayo soo dajaal marka haddoo yimaado dadku intaan ka sii dhisa maxaad u malaynay marka waa khatar weeye wax sugnaanaaba iska yarna marka dajaalka sidaas oo kaleeto ah buu dhahay eh? waxbaana kaga cabsi badan buu dhaa waba wax in kaga khatarsan baa jira ayuu nabigu leeyahay can abi saciidin marfuucan wuxuu leey alaa akhbirukum oo idiin sheegaa bimaa huwa akhwafu calaykum waxaan inkaga cabsi badana cindii min almasiixi dajaal masiixa oo dajaalka masiixu xelooy dhulkao dhan buu maraya ilaa makii maahan dajaalana waxay waa beenaalo wey sababto mar weliyaana howleeya mar nabiyaana mar ilaahan howleeya qaaluu waxay idhahdeen balaa yaa rasuula allah noo sheeg inaadan noo sheegin ma ahane noo sheeg aan ka faa'iidaysana qaala ashirku khafiyu waa shirkiga qarsoon waa oon loo jeedo oo qofka usoo dhuumanayo yaquumu rajulu qofaa wuxuu istaagayaa salaad inuu ilaah darka u tukado fa yusallii wuu tukanayaa fa yuzayinu salaatahu salaaddiisuu sii qurxinayaa sii baabi'inayaa oo sii qurxinayaa sii maaragtay wanaajinaya ilaahay dartiisana kama ahane waa limaa yaraa wuxuu arkaayo min nadari rajulin qof asaga eegaayo qofuu isleeyahay qofkaan maarata alailaa doon ku ammaano waa suuquu geli karaa ayuu salaaddii maaragta isla kala jidiyo sujuudiyo rukuucdii ku daahaya man ahan ilaahay dartiise marka hore waxaa dhici karta inuu ilaahay darta u galay laakiin maadaama uu qof uu ujeedo u isleeyahay qofka dhan waa ku ammaani kara ayuu salaadii uu sii qurxinaya taa marka waa shirki khafiya waa xadiidka rawa axmed xasan albaani culimmadu marka waxay yidhaahdeen shirkigu waa saddex martabo shirkigu waa saddex martabo mid waxa waaye marka horeba camalka inuu u sameeyo ligayr illah camalu saalixa ah wey riyu marka waxaa waaya camal oo diini ah aada cid kale tusaysa oo ku raaligelinaysa salaad ama soon ama waxyaalahaas ama maaragtay zako iyo waxbixin marka hadduu marka horeba camalka u sameeyo likayr qof hebel ha ku arkaa xoolo aad ku heshid ha lagu ammaano wadiifaha lagu siiyo hadduu maaragtay saas u helo gabar ha laguu guuriyo maaragtay shaqo aad ku heshid eh, ha lagu ammaano waxaas hadduu u sameeyo camalka asaasanba waa baadil waana shirki asqaroo ku jira qofkaas haddau sii wadana waxaa dhici ka shirku akbarna u gaari dee dadkaana wuu tukanaya waana sifada munaafiqiinta waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaalaa yuraa'uuna annaas inka istaaga maan ilaahay darti kama tan labaad waxay yidhaahdaan camalka markuu samaynaayaba wuxuu u samaynaa ilaahay darti iyo istusiskii labadiio isu dhex jira salaaddii aad tukantid uu is leeyahay waa waajib ka laakiin hebeloo meeshooga ha ku arkana waa ku jira marka lilaahi iyo linnaasha isla mar ah ayadana kaas waa baatil maadaama asalkaba oo isuskii oo maaragtay oo ka yimid camalka asaguna waa baatil tan saddexaad waxaa weeye camalka ilaahay dartiisa u gala asalka markuu ilaahay dartiisa u galay sadaqadii wixii qiraa'adii wixii oo wacdigii wixii dhamma ilaahay dartiisa u gala meel dhexe markuu marayo ayaa xoogaa riyaa ah soo galay istususaa soo galay waa laba mid hadduu istuskii iska qabto u acuudu billahi min ashaytaan rajim intuu camal dhex jiro oo qalbigiisa uu saafigareeyo oo istuskii iska qabto waxba yeeli maayo oo camalkiisa lilaahi buu noqona laakiin haddii uu sii wato ilaa camalkii uu ka dhammaado culimmadu waxay leeyihiin inta isuska gashay oo camalkii la tegaayo intii khaaliskaana waa usoo haraya intii kalena camalkii marka uu nusqaaminay camalka uu nusqaaminay aad iyo aad u nusqaaminay dacfuliimaan buu kordhinay laakiin midaa jirta qofku maalan camal wanaagsan oo ilaahay dartiisuu u samaynaya laakiin adduunyaaba ka soo gelaysa qasadkiisu adduunyo maahan sidii nin askari oo jihaado mushaar loo qoray ama qaniimo la siinayo ama qof imaama ama mu'adina ama qof qur'aanka bara oo lacag ku qaadanaya soo ma qofkaasi hadduu ilaahay darti camalka u sameeyo waxaan uu qaadanayana oo u qaato inuu cibaado uu kaalmayso oo baryaha kaga deeqtoomo ajarkiisa ma ka nusqaamayo markaas laakiin haddii uu yahay hadafkiisa shilinka aad qaadati sida carabahaas awqaaftaa ku badan masaajidka ninka mu'adinka guriga u leeyihi mushaar sidoo kale imaam markaasaa wallaahi nimanka qaarkood masaajidka ka imaanaya waa shayaadiin qaarkood in ka adimaana salaada ka tegaayo qaarkood waxyaalaha ay ku kacaan balaayo iyo haween iyo guryihii masaajidka uu soo gelinayo mid hamin waxaan arkay suuriya masaajid mu'adinka ah kuwa sheecadaada ah. calsan guriga soo aada waa mujrim weynaan imaamkii iyo maxaa lagutu waxaa leeyahay gabdha iyo rag xunoo iswata uu masaajidkii gurigiisii uu ka ijaaray ma gara xalashan waa wadiifo bas ilaahay dartii diin midna ma aha kaasoo kale waa aasim waayo sababtoo ah waxaa weeye qasadkiisu qasad fiican ma ah laakiin ninkii camalka imaam ah ama mucallim ah ama daaci ah oo dad uun waxay u qoraan ama dawladdu wax u qorto laakiin raba inuu waxa uu qaato xalaalaysto muddan ugu naseexeeyo culimmadu waxay yidhahdaan camalkiisa ma nusqaamin karo sidoo kale qofku haddii uu mukhlis uu yahay oo camalkiisa ilaahay darti u guto laakiin bini aadamka ay jeclaadaan oo meeshaa lagu ammaano ammaantii uu maqlo isaguna ammaanta uusan dan ka lahayn waxay u dhibaysa lama arko waxaa la yidhi nabigu waxbar kitaa la weydiiyey tilku caajil bushra almu'min qofka mu'minkaa bishaaradiisa oo loo soo dejiyo marka masalada fiqigaasoo dhanaa ku jira hadde qof walba intuu ka xafidi karo ha ka xafido insha allah tacaala waa masale aad u muhiim ahoo qof walbaba camalkiisa khusayso waxay la tahay qofku haddousan weligii caawa wax kale oona faa'iidaysan ilaa intaas maahane waa wax noloshiisa ku filan sababto waa cilmi weyn oo niyada iyo waxyaalaha ku tacalluqo cilmiga niyada ku tacalluqana waa cilmi weyn sida cilmiga fiqiga iyo acmaasha ku tacalluqo u weyn yahay ayaa cilmigii niyada ku tacalluqdanoo oo u darayo annagkan haddaan soomali badanaa waxaan daryeelnaa fiqiga xoogaa axkaamta fiqhiga oo maaragtay niyada iyo tawxiidka ku saabsan xoogaa maba naga weeno laakiin kanaa muhiimsan kaas siduu muhiim u yahay fiqiga tadbiiqiga xalaashiya xaaraamka fiqiga ikhlaaska iyo tawxiidka isagana uu muhiim u yahay marka waa in la ogaado nacam can abi saciidin marfuucan qaala wuxuu dhahay nabigu alaa akhbirukum waa idin sheegaa bimaa huwa aqwafu calaykum waxaan inkaga cabsi badanahay oo looga oon inkaga baqdin badanahay cindii agtayda looga baqdin badan yahay min almasiixi dijaal masiixi dijaal oo fitno ah fitno ka darana inkaga sii baqaya oo inay idin baabiiso ka baqaya qaaluu waxay dhaheen balaa yaa rasuula allahi noo sheeg qaala ashirku khafiy waa shirkiga qarsoon oo istusiskaa miaalo marka nabigu uu ka bixiyo wuxuu hi yaquumu rajulu nin baa uu istaagay salaad fayusallii wuu tukanaya dhexda isagoo ku jiraa qofou arkaya fayusayinu salaatahu salaaddiisou qurxinaya limaa yaraa waxuu arkaayo min nadari rajulu ilayhi qof isaga markaa fiirinaya rawaahu axmed maaragtay imaam albanina waa xasaniyey fiihi masaa'il masaa'il baa baabkaa laga qaadanaya aluulaa midda ugu horaysa tafsiiru suurati lkaafi suuratu lkaafi aayaddeed in la fasiro faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi cabbaar waa dul istaagna ina tahay ahaaniyatu alamru alcadiim arrinta weyn oo ah fii raddi alcamali saalixi camalka saalixa in la radiyo idaa dakhalahu shay-un hadduu shay ogolo ligayri illah ilaahay kayrkiisa camalkii saalixa haddii wax ilaahay kayrkiisa ogolo oo isu tusa ood cid kale la wadaajiso camalkaadii in meel cidlaa laga soo qaado ciddii ilaahay aad la wadaajisay ka doonaa la leeyahay qiyaamana ma wax allah wax tari karin baa yowma laa tamliku nafsu linafsin shaya walamru yowmaidin lilah liman ilmulku yowm illahi alwaaxid alqaar marka maalintaa waxaa khasaaray cidaan allah ahay ninkii camal u khasaaray ahaaniyatu midda labaad ah midda saddexaadna dikru sababi maaragtay sababta in la sheego almuujibi lidaalika in camalkaas shirku ku jiro aan la aqbalin wa huwa kamaalu lghinaa waa deeqtinimada kaamilkeed hadda qof taajira ma gara haddii meeshaanoo kale aroos la isugu yimaado oo xoogaa lacag la qaybinayo gabaatig dadka waxaa la isku dari karaa maalan kun shillaa laba qof la isugu daroo kale laba ninoo masaakiina haddii ay yihiin shan boqolay u kala qaadan xoogaa kiseeda kaga maarmo ninkiisa sababtoo u baahan walba xora barri oo inuu maaragtay ee shaahiisa uu ku cadcado laakiin nin dhallinyara waxba haysanin iyo nin taajira kun haddii laysaga daro sida caadiga ninka taajirka maraa war kun kula qaybsan maayeen adiga maaragtay kusoo shah qaybkiiyo galaa ka badan soo maaha hadduu bini aadamka kariimka aha oo saa odhanayo famaa baaluka rabbulcaalamiin ilaan adduunkaa o dhan ilaahay waxba lama aho markuu ilaahay camalka uu ka aqbalayo ikhlaasna ubaa laga rabaa lan yanaala allaha lukuumaha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwa ilaahay lacag ma rabo qalbigaa ikhlaaskiisa u kaa raba qalbigii ikhlaaskii maadaama la waayo oo camalka waxan waa ka deeqtoonya kaa qaadan maayo marka marka miaalku waa saas dikru sababi sababta in la sheego almuujibu lidaalika waajibinayso wa huwa kamaalu lghinaa qannimadiisa kaamila sidaa darteed wax cidda la wadaajiyey ma rabo alraabicatu midda afaraadna ana min alasbaabi asbaabta waxaa ka mida annahu tacaala khayru shurakaa inuugu khayr badan yahay ila hadda waxaanaba qofka shariigaahi oo qof wax loogu daro hadduu qof kariimo yahay qofkaas kalena uu waxaas u baahan yahay alla waa ninka kariimkaa u daynaya maadaama alla khayru maaragtay oo kuramaa uu yahay marka cid wax loogu daro seeb waxula qaadanaya alla subxaana wa alkhaamisatu midda shanaadna khawfu nabiyi sal allau calayh wasalam calaa asxaabihi min ariyaa iyo uga cabsaday maxaad u malaynaya zamankan dadka la joogo wixii dhammaaba riyaa iyo istustus ay noqdeen ilaahayna badbaadiyey asaadisatu midda lixaadna annahu fasara dalika arrin wuxuu ku fasiray nooca istuska miitaal wuxuu uga bixiyey bian yusalli lmaru lilaahi inuu ilaahay darku u tukado laakin yuzayinuhaa buu qurxinayaa limaa yaraa min nadari rajulu ilayhi isagoo u jeeda qof eegay asalka salaadi lilahi laakiin qurqurxintaasaa zaa'id sooma intaa ziyaadadaa marka laga aqbali maayo sababtoo ah riyaahii dhexda uga soo dhaca baabu min ashirki shirkiga waxaa ka mida iraadatu linsaani insaanku inuu la doono bicamalihi camalkiisa uu samaynayo addunyaa adduuya inuu la rabo amalka camalka la sheegaa waa camal diin u eg waay soo maa camal diin u eg ayuu wuxuu rabaa adduunya ku rabaa diintii adduunya ku rabaa marka tawdiifaa la dhaha diintii baa wadiifo laga dhiganaya soo maa oo adduunyaa loogu qaraabina ma waxaan qaraabashada la yidhaahdo ma garan qaraabashada marka waa badan taha asaaliibtooda usluub hore oo qadiim xoogaa ziyaaro la aruursadaa jiri jiray usluub kaleo hadda jamciyaha inta la samaysto oo magac maaragtay agoon iyo waxaas la sameeyo hadhowna xoogaa maaragtay hoosta laga shafaayana waa badan yahay isaga <laughs> asaaliibtu waa badan tahay ma garan qofkii intuu dacwo isu sharaxo oo maaragtay hadhow ama adduunye ama dana kale iyo ri'aaso ku rabo iyadana marka waa badan yahay qof maal ku raba qof maaragtay gabdho iyo guur ku raba soo maaha marka waxaasoo dhan waa badan yihiin marka marka iyaduna macnaha waa wax xun wey saa darteed in qofku adduunyo uu diinta ku raadsado waa waxuu marka hadduu waxa uu diinta uu adduunyo uu ku raadinayo oo qasadku uu yahay adduunyo maaragtay keliya wej allana uusan rabin subxaanahu wa tacaala laa shaka qofkaas inuu qof khasaaray uu yaho aakharo uusan nasiib ku lahayn soo maha laakiin qofku hadduu camalkiisa sidai aan soo sheegnaba oo ilaahay dartii u qabo laakiin ajar uu ku qaadanayo sidii qof askariyahoo la qoray oo waddankiisa difaacay jiljihaaday qof shaqaalo ah qof imaam masaajidka ah ee adduunyadan ka dhiganaya inuu u kaalmaysto qofkaas waxaanu waxba lama jiraan sababtoo ah adduunyan aan lama noolaa laakiin meeshaan niyadaana waxa ku maqan shayga mubaaxa oo kuutulyoonka haddaad xagga daacada u geedisid daacuu noqonaya marka qofkaas marka waxba lama jiraan amaa uun adduunyo iyo qaraarsho haddii ay tahay waa khasaaro aad iyo aad u weyn waa iyo qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa macnaa wuxuu ku wadaa baabkan aayaddan baa daliiloo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay man kaana qofkii ahaaday yuriidu alxayaata addunya nolosha adduunya qofkii raba bis oo weliba magac diineed ku raadinayo iyo wasiinatahaa quruxdeeda nuwafi ilayhim waanu oofinaynaa acmaalam camalkooda adduunyo iyo waxa ay ku rabaan fiiha adduunyada loo oofinaya wahum fiiha walxaal hum ayagu fiiha adduunyada laa yubkhasuuna aan laga nusqaaminayninoo wixii loo qadaray waa la siinaya man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid adduunyo qofkii raba intaan rabnaan ka siinayna xataa intuu raba ma wada helaan intaan rabnaan ka siinaya marka laakiin aayaddan daarka waxay wax alla wuxu rabaa la siinaya aayaddaasaa qaydaysa oo waxa la siina waxay ku xidhanta mashiicada ee allay ku xidhanta laa shaka ada qofka hadduu reero adduunye ou yahana marada in loo badinaa lagu imtixaanay walowlaa an yakuuna annaasu ummatan waaxidatan la jacalnaa liman yakfuru biاraxmaani suqufan min fidlati wamacaarija calaa yadharuun dadka haddii aan laga baqayn inay gaalnimo isku raacaan qofka gaalka waa la qooqin lahaa gurigiisa dahab dahab iyo jaranjarooyinka dahab dahaba looga dhigi lahaa baa laakiin waxoogaa qofki gaalkan waxbaa la siina muslim waxbaa la siina walow gaalna adduunyada hawa u badnaata laakiin cadaab bay ku tahay faa'iido umana ulaa'ika laakiin kuwaasi aladiina kuwi waaye laysa lahum aysan u sugnaanin fi laakhirati aakharo laakiin ila naar naar maaha maadaama adduunyo keliyaad u jeeday aakharo waxaad ka helaysa lama arko naar unbisa unbuu leeya qofkaas waxabida waxaa baaba'ay maa sanacuu fiiha adduunya waxay ku samaynaayeen waa eber wa baadilu maa kaanuu yacmaluuna camalkoodana waa baaba adduunyadii ma soo raacin camalkoodina baaba waxaa jirta xadiid oo maaragtay muslim oo wariyey xadiid abi muusa saddex ninaa qiyaamo la keenaya nin oo deeqsi ah xoolo badan bixiyey iyo nin qaari ah ama sheekh ah iyo nin mujaahid laakiin nin walbaa kii mujaahidkaa waa jihaaday kii qaariga ahaa cilmigii dadkii qur-aankii waa baray kii deeqsa waxbaa bixiyey laakiin mid walba ilaahay darti ma ahayna ha lagu maqlay qiyaamo markii la toomo ilaahay weydiiyo mid walba waxay leeya maxaa samaysay aa ah, mid wuxuu leey aniga waa jihaaday mujaahid ana ah. kii kale wuxuu leeya aniga waxaan aha deeqsi kii kale wuxuu leeya aniga qaari baan aha dadkan diinta beri jira mid walba waxaa la leeyahay kii qur-aanka akrin jiray ama cilmi beri jiray waxaad u akrin u yidhahda qaari allah ninkaa codkiisa qurxaana gabdhaha iyo wiilasha ayrkaan haysta haye kii mujaahidka in la yidhahdo waa geesi istusas iyo riyaa soo maaha ilaahay dartiguma aadin jeedo kii deeqsigaha ah, jawaad iyo deeqsi in lagu yidhaahdo markaasaa la leeyahay inta saa'af gembi loo tuuro maqarad weji weji naartaha loogu jiro maxaa loogu diidayaa wejiga qofka bini aadamkaa markuu daacad uu ku yahay qalbigiisa wejigiisa waa ku siinaya laakiin markuu qalbigiisa unu ku yahay wejiga saana kaaga dadad mayda maxaa leeya wejigaan ilaahay laga dadbi jiray oo jir baada inta la hor keeno qalbigii wejigu ilaahay ka didi jireen horta naar in lagu xaqow astaahila isaga dhan mucaawiya xadiidkan markii loo sheegay oo wuxuu yidhi sadaq allahu ilaahay runbuu sheegabo qur-aankii xadiidku isrumaynayaan aayaddaanu marka akriyna nacam man kaana qofkii ahaada yuriidu alxayaata adunya nolosha adduunya qofkii doonaya bis oon aakhira rabin iyo wasiinataha quruxdeeda nuwafi ilayhim u oofinaynaa acmaalam acmaashooda adduunyada fiiha adduunyada macnaa timaartii camalkooda adduunyada ay ka rabeen waxbaa laga siinaya walxaal hum ayaguna fiiha adduunyada dhexdeeda laa yubxasuun aan laga nusqaaminayni wixii ilaahay u qadaray waa oofsanaya laakiin aakhira maxaa u yaala ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii waay laysa lahum uuna u sugnaanin fi laakhirati aakharo ila naaru dab maahan dab unbaa lagu ducducinayaa waxabida maa sanacuu waxay sameeyeenna maanta ma arkaysaa waa buray waxay ay samaynaayeenna oo maaragtay eber waayo oo aakhare lama soo aadin wa baailu bimaa kaanuu yacmaluun waxay camal faleeyaanna waa baail waayo eber wax ka soo qaad malaha taa marka waxay ku tusinaysaa haddaad xataa aadan aakharo ku talagelin ood camalkaaga adduunyo un keliya aad ugu talagasho inay khasaaro aad iyo aad u weyn ay tahay waana kii alla yidhi wa min annaasi man yaquulu rabbanaa aatina dadka waxaa ka mida dhahaya rabbanaa aatinaa fi dunya ilaah adduunya waxuu nasiib ma garan rabbanaa aatina wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq hadduusaba aakharo uusan weydiisan una shaqaysan niyeysana nasiib kuma laha wa minhu waxaa ka mida man yaquulu qof odhanaya rabbanaa aatinaa fi dunya xasana ilaahu xasanna se xasanaaduyda waa iimaankaa ugu horeey iyo zawjo saalixa oo kugu kaalmaysa iyo ubad saalixa iyo mujtamac saalixa iyo bay-a saalixa khayr kugu kaalmeeya xasanada fi dunyaa xasana looma jeedo barwaaqo iyo xoolo keliya iimaanaa ugu horreysa sababto adduuna hadduu iimaan ka maqan yahay xasana maba jirtaba iyo iimaankaas wuxuu kugu kaalmeeya xoolo kugu kaalmeeye zawjo kugu kaalmeeye mujtamac ahludiin iyo owlaad iyo walaalo kugu kaalmeeye inaad hesho wa fi saxiixi waxaa ku sugnaa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu sal allahu alay waslm rasuulku alla wuxuu yidhi bukhaari a wada xadiidkaani xadiidka ha layska fiiriyo adduunyaana dee tirtee laakiin bal si fiican aan ugu baraarugno wuxuu yidhi nabigu tacisa cabdu diinaar ninka dir diinaarka caabuda ayaa hoogay kacisa cabdu dirhami ninka dirhamka caabudaa ahoogay cisa cabdulkhamiisati dharka qurqurxoon oo lebiska qofka caabudaa hoogay inkaaru ku dhacday kacisa cabdulkhamiila dharka saraxaadda guryaha lagu saraxday iyo goglaha sariiraha waxa la saartay iyo miisaska iyo daahyaalka iyo waxaasaa ah khamiil la yidhahda waxa la goglado bustooyinka iyo karbeedka guriga la dhigta iyo waa wixii adiga dhulka iyo dembiyaalka iyo miisaska lagu qurxiyo in ucdiya haddii la siiyo waxyaalahaas radiya waa raali noqona hadduu helo oo wax horanaa qof nasiib low isu arkaya wa in lam yucda haddii aan la siinin waxaasuu wax ka waayana sakhida wuu caroonaya kacisa qofkaasi ha hoogo wantakasa hana foorsado hantaroorso iyo ha kufo oo arrintan macnaa cagsi ha ku noqdo ilaa qofku markuu saan u socdo hadduu kufuso cagsi maahanoo wejigiisa hoos marin macnaa arrintoo dhan hala qaalma rogoto waa waidaa shiika hadday qodaxu muddo oo balaayo ku dhacdana falan tuqisho qodaxda lagama dhexeeye balaayada ha kusii dhexdhexaan kaara ku dhacan reero adduunka qofka kalena bal fiiriya uubaa waxaa u sugnaaday licabdi dadka reero aakharaana fiirin waxay la tahay xadiidkan xaawa qofka iimaan leh oo zaad qaata weligiis ilaa ou aakharo uu jannadii ka tago waa ku filanta ilahay lagu oofooco dhuubaa licabdin addoon ayay maaragtay laan u sugnaatay addoonkaasoo aakhada qabsaday ama aakadu maayo qalo mise aakhada qoloosa qalo haa addoonkaasoo aakidin qabsada oo haysta bicinaani farasihi faraska maaragtay jarihiisa saa oo haysta fii sabiillah jidka alla ku duulayo sowyaha bal fiiri laakiin adduunya kama muuqato ashcaa waa basaasan yahay ashcaa ra'suhu mase ashcain aa dhiga ashcaa xaal uu yahay kii basaasan ra'suhu madaxiisa muqbaratan xaal ay tahay kii boor la qadamaahu lugihiisa haddooya wain kaana fi lxiraasati haddii maaragtay ciidanka waardeey la yidhaahdo kaana fi lxiraasati buu noqonay oo madaxnimay midna u shallayn maayo wain kaana fi saaqati ciidanka gadaal ka soo kaco dhabardibinta iyo waxyaalahaas ciidanka dhabardibinta gadaal ka socda noqo haddii la yidhaahdo kaana fi saaqati gadaaloo ka soconaya ninka xaalkiisa bal fiiri ilaahay agtiisa qiimow kale laakiin dadku maba yaqaaniin inista inista'dana meel rag iyo khiyaar iyo mudanayaal ay joogaan hadduu irida intuu soo garaaco ha layga furo uu yidhaahdo lam yudan lah loo idmina ruuxa xunoo boorka yaaba yaqaan hawkiba leeya naga iridda waa laga erayay laakiin ilaahay agtiisana fiir wain wain shafaca haddii ou shafaaco u ergeeyo oo yidhaahdo war arrintaas hebel saaha loo qabto arrintaasaan ka ergeynaya lam yushafac shafaacadiisa lama aqbalo laakiin alla agtiisa qiimoo weyn macnaha waxaa weeye xadiidku wuxuuna tusiyey laba miisaan miisaanka ugu horreeya waxaa weeye qof adduunyo ku dhagabaala ee caqli kale iyo maskax kale aan lahayn ee inuu dinaar iyo lacag iyo dollar iyo geni ou aruuriyo iyo dahab inuu gurya dhisto inuu dharka qurxoon iyo gawaarida isku babedelo inuu sharaxaadda isku babedelo oo gabdhaha ziinada lagu imtixaano oo kale sanad walba guriga haddaan la bedelin oon gaariga la bedelin oo armaajada la bedelin soo maaha kaarbadka aan la bedelin waxaasaa lagu mamanya dharka waxaa waay isma yaqaano moodaalkiisa ka bahadda soo gad goor la soo gala qabaa la ilooba ma garata moodaalkii soo baxaba soo gad lacagta haddii la saqas waxbay ahaan lahayd soo maaha ee markaas adde xoolahaas haddii saa loogu fataalo waxay noqona qofka inuu xaaraan ka soo shaqeey sababto qofka maalin kasta guriga bedelaayo maalin kasta moodaalka bedelaayo lacag raba markasta jeebka inay ugu jirto inay kaydadka u taalo xalaal intaas lagu heli ma hadhow in xaaraam lagu raadiye noqonay marka soo hadhow ama hadduu xalaal ku raadina inuu daacadii iyo xuquuqdii uu ka tago bakiil ou noqdo oo balaayo maaragtay xaaraam cunay noqon marka xaaraam cuntaas ilaahay iyo xuduuddiisa iyo diintiisay halmaansiinaya meel xunoo ku dhacay soo haddii oga nahnahleya isagoo ilaah iyo rasuul diintiisa u loobay ayuu ku dhacay marka cabdi dirham o diinaaru noqonaya qofna waa qof adduunyo o dhan meel intuu iska dhigay ilaahay dadka u heegan oo jihaaday een dad istusayninoo wax yaqaano aan la arkin een madaxtinimo aan u dagaalamaynin jago fiican ha la isiiyo aan lahayn inuu isu soo saar aan ahayn shaqadii loo qabo xaqaahu qabana dadkaasna waa iska badanya marka macnaha waxaa weeye qaybta dambe inaan noqonaa fiican adigoo wax qabanaya haddana inaan lagu ogaanin cabdullaahi mubaarak waxay samayn jireen culimmadii wuxuu ahaa mujaahid jawaad caalim wax kastaba ah markuu jeyska joogo mubaarasada oo mubaarasada waxa ragga isku soo baxay oo maaragtay diracyaalka oo isqalay wou isqalin jir kaasoo hadba intaasoo gaalada uu ka tuuray hadhow markuu soo noqo dadku ma yaqaanin qofkan qofkau hadduu wax bixinayo mara wuxuu soo mara la yidhi nin oo ardadiisa ka mid aha ninkiiyo waayo ninkii axwaashiisa markuu warsaday waxaa laidhi ninkii dayn badanaa ugu yeeshay isagoon u sheeginuu nin kale ugu dhiibo xere lacagtaasu geey ninkaas daynkii ha laga bixiyo lacagtiaa laga bixiyo qof ka bixiya ma yaqaano markii dambe uu soo maray ninkii marka xilmigii isagoo mutafariq u aho maaragta uu shiikii markii dambe uu soo noqdo uu u yimido xerkii ka qayb galo sadaqadaas cid bixisay iyo mid kale maaragta lama kala yaqaano saasay ahaan jiray haddana qof walbaa wuxuu leeya aniga daaciga fulaan ahay mujaahid ka koowaadaan ahay maaragtay kan fulaanaan ahay ilaahaana og waxa maaragtay qulubta ku jira marka waxaa fiican in la isqariyo oo reere adduunyo aan la noqon taasaa wanaagsan meeshii dhibaatada ay ka dhacdo mujtamacaadka muslimiinta ay ka hoogeen ama soomaalida maanta aan ka hoognay waa halkaas wey ma garata weliba hadda haddaa waddankii aad tagtid wadaadadiyaa ugu daran ma garata salladoon iyagiibaa ugu daran xooladoon iyagiibaa maanta ma arkaysaa ugu daran isnacayb iyo isdil iyagiibaa ugu daran waxaa weeye meesha ugu dambaysaa la maraa ilaa caamadii ay maaragtay ay ku yawaa nin ammaan loo ii markii dhibaatada iyo markii dadki dan loo bixinay la islaynay ayu wuxu annaga waxaan dhihi jiro odayaalka caama hadday dirto culumaa loo geeya laakiin culuma hadday isdirto xaggee la geeyaa jahannamo ka hor wax kala bixinaya lama arko macnaha waa qofkan ilaahay ka cabsano w marka ilaahay in laga cabsado subxaana wa tacaala adduunyada dadku ay baabi'inaysa nabiguna waa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maadibaani jaa'icaani ursilaa fii hanamin biafsada lahaa min xirsi اlmar'i cala almaali waasharafi liddiin laba uubatoo baahan oo ari lagu soo diray arigaasi u baabiyeen uubatada waxaa neefka asagoo qaylan hilibkiisa dhammaysan nafteen weli ka dhicin siay arigaa u baabiyaan waxaa ka daran qofka hadduu yidhaahdo madaxaan raadinaya ama waxaan raadinayaa maal xalaal iyo xaaraam iyo inaan dhiigdaad u kala aabayeeli maa sida uubatadaasi arigiisa u baabi'iso ayay qofkaa maaldoonka iyo madaxdoonka iyo diintiisa u baabi'in marka diintiiyo waxay waa la iloobay aakhare waa la iloobay in walbaa boqol ayd wanaagaan rabaa rabaahu leeyahay markaasaa waxay ummaddii la baabi'inaya khayrkii la baabi'inaya dhulkii la baabi'inaya gaygay wadda cidaa lagu socdo marka ilaahay inaan ku soo noqonno subxaana wa aayaadka iyo axaadiida inaan ku tababarnay waxaa dhici jirtay cabdicabdullah binu cumar dadkii hore say ahaan jireen ayaa markuu mucaawiya uu rabay wiilkiisa inuu dhiso yaziid binu maarat mucaawiya ayuu wuxuu yidhi tumtaay kaad yaa nooga xaq laho dhaha maarat oo yaiid uga xaqle waana looga xaqla de cabdullahi bni cumar iyo saxaabo waaweynaa joog markaasaa waxaan damcooda inaan idhaahdo waxaa uga xaq dadkii asaga aabbihiis iyo awoogiisba diinta kula dagaalama ilaa markoo ibnu cumar ay jihaadaayeen mucaawiyana muslimaan abu sufyaana muslim kelimada inaan dhaha markaa damcay fatadakartu maa cinda allah ilaa waa arrin oo wax maaragtay oo dadka ku jeedi kareen waxaan xasuustow dhahay ilaahay agtiisa waxa yaalo markaasaan isaga tago hadalkaas fatadakartu maa cinda allah ilahay agtiisa wax yaalo waxaanu fitnaha kicinin maanta adiga inaa isu soo saarto balaayaha kicinin halkiibaa markaan uga dhaqaaqo dha isagoo fadligiisa soo saari karo oo xaq ulo qof uga xaqla maalinta uusan jirin laakiin waxau yidhi inta adiga balaayo aad maaragtay madaxnimo aad ku loolami laheed ilaahay waxaa agtiisaa xasuusa marka miitaal runtii raa'ica waa jiddan ilaahana waa aan ku celina marka xadiidka wa fi صaxiixi waxaa ku sugan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal اllau alيه waslm rasuulka alla wuxuu yidhi taxisa waxaa hoogay cabdu diinaari diinaarka qofka caabuda marka adde diinaarka looma sujuudo laakiin markuu xaqii ilaa xaaraan markaad ku qaado markaad zakadii ka ilowdo markaad haweenkii iyo ubadkii iyo xuquuqdii waalideynka aad layacdo markaad salaadii jamaacadii aad layacdo dadaa xataa si u ordayaan yurub oo kale afar iyo labaatanka saaca shaqayna marka dab naftiisaaba meel ku dhacawaawaana soo xaadida addoonnimo sooma wuxuu isleeyahay ragga aad kenya uga soo tagtay oo taajiriintaha iyo soomaaliya aad ka badisid markaasuu shaqaba shaqo si ugu geynaayo lix iyo toban saac hurdada tareemadaa lagu hurdaa marka soomaa ninka tareenka oo xaafada iyaba shaqada kale lagu hurdayo qofkiiba markada waxaa arkaysa sarajoog ka dhacaya maskaxdii kuwaa soo cibaado soomaa tacisa cabdu dirhami dirhamka kan caabuud tacisa cabdulkhamiisa dharka koxoon iyo modeellada wiil waxaan hastaamiin yani dharkay u kala xarago badan yihiin subaxdii iskool aadaa markaas hadda sarwaalo soo bixiya shaatin soo bixinaya kan maan qaata kan maan qaata waxaan kuwaan faraha badan mid baa qaadata kolaa xala maba niyeyso maka inaan qaato kii aan xala niyeysa hadda diyaar maaha waa qoyanyahay kulaa ma feeradiisa diyaar maaha maxale waxaad niyeysataa ah, maaragtay mara iyo sarwaal aad qaatidoo wada diyaaro isku wada nooc xale ma niyeysan waa nooc marka cibaadaha waayo walciyaadu billah tacisa waxaa hoogay cabdulkhamiilati khamiiladu waxaa waa buglaha ama maaragtay yacni eh, kaarbeeda gurka lagu goglo sariiradaha waxa la saaro busooyinka waxa la mida daahyaalka waxa lagu sarxiyo adiga alaabta guryaha oo xaragadaa wey marka taasuu asaguna ka dambeeya maanta dhantani ma fiicna xagga inta kaxee dukaan hebelaa fiicana mar kastaba dharkiyaa la bedelaa iyo kaarbeedki iyo balaayo qarashaa lagu gelayaa marka marka waxaasuu ka daba ordaya iyo baabuurkii waxyaalaha in ucdiya haddii waxyaalaha adduunyadaa la siiyo radiya uu raalli noqonaya wain lam yucda haddaan la siina sakhida wuu caroonaya marka kaasoo kale iyo nabigu wuxuu le qiimo ma lehe tacisa kaasa hooga inkaara ku dhacday kaas wanta ka sahana hantaa hoosa u kufo macnaa arrintiisa dhanba ha noqota cagsi ha ku dabagado waidaa shiika haddii la mudo qodaxo ay mudo falan tuqisha qodaxdaa ilaahay kama soo saaro macnaa musiiba hadday ku dhacdo ilaahay kama kiciyo macnaa haddii uu kufo alla kama kiciyo marka qofka adduunyo caabuda habaarkaasaa ku dhacay cagsigiisana waa kana dhuubaa waxaa u sugnaaday laanjanaa licabdin asag addoon u sugnaatay bal fiiru nacfigiisa waa badan yahay laakiin waxaa weeye waxa qarashka uu maaragtay uu gelayo waa yaryaa cidina ma taqaano mid gaalahoo maaragtay wax ka qor qori dadka waxyaalaha diinta wax ka qoray wuxuu dhihi jiray nabi maxamed alay slam ka sheekaynayo wax adduunyada oo ka isticmaaloo weyn haba yaraatee qarashka ku baxay haddii la tiriyo maanta la miisaamo ilaa min muddadii nabi laga dhiga calayhi salaatu wasalaam isaga nafsadiisa ku baxday waxaa dhici karta haddii la miisaamo doolaaraa dar inuu noqdo soo ma waxa maanta la qarash garaynayo qofkii halma wamaca daalika adduunyada intuu taray iyo khayrka uu soo kordhiyey balfiir ama saaxibeynkiisa abubakar iyo saxaaba balfiir waxa qarash ku baxay wax yaroo ramaqa iyagoo heli kara ay dadka siinaayeen soo maa haddana waxtarkooda bal fiir laakiin hadda waxaa noqnay in waxna la cuno dam la siiyo intaasoo milyanes aan milyanes la qarash gareeyo wax haba yaraatay la taraa aan la arkin eber oo qofkii waxtar uusan ahayn bal waxbaa lasii qarribaya marka bal isu fiiri mabuuba licabdin bay u sugnaatay aakidin haystoo bicinaani farasii faraska baarka xakamihiisa haysto jaraha halkaa faraska ku dhegan fii sabiililah jidka allana ku duudaya oo diin xuduudda difaaca ah. ashqasa hadda wadaadadii mid walba xamarooda hub isu wada haystaan inta waxaa waaye maaragtay xeraa u oodan inta xeraa inta xera u oodan mid xuduuddii waardiyeynaayo oo gaalada ka waardeen waa iyagiia hubku iskula soo wada jeeda in kuntum lilaahi saxaabada waktigii ay fitnada ay dhacday oo mucaawiya cali isdagaalamayeen ummaddii intii badneed xuduudday aadday tuquurta islaamka ilaalinaya hadda hal mid wadaada hordhaayo xuduudda inaan lama arko mid walbaa mucaskar adoo xoogaada meeshaan ka soo dhacayo kursigan dhalla yaan lagaa qaadan uu leey mid xuduuddii aadayo oo gaaladii kaloxeen lama arko ayna aljihaad aawey sharaftii aawey waxaa la rabaa oo kale haddii daacad yahay in la helo waa mid xuduuddii meel la waardeynaayo laguma arko nacam fii sabiili illaahi ku duulaaya ashcaa basaasan ra'su madaxiisa muqbaratan ay maaragtay boor leedahay qadamaahu gondigiisa ninkaasoo mutawaadic yahay ma dhahayo aniga inaan qiyaadada jeeshka haysta in kaana fi lxiraasati haddii waardiye laga dhigo jeeshka waardiye adigu waardiye qabo waardiye waa shaqadu jeeshu qabato shaqada ugu dhibka badanoo uguna maaragtay sharaf yarso ugu sharaf leedso maaha dadka waardiyahaaya saraakiil waaweyn maaha dadka waardiyahaaya kaana fi lxaraasati xaraasadaasu isaga sabraya jego weyn ma rabo wain kaana hadduu yahay fi saaqati geeska dadka gadaal daba socdo zaadka iyo xoogaa wixii maaragtay maaragtay daba socda hadduu yahay gadaal gees ku waardiya dhabardibinta iyo oo iyaguna aan ragga waaweyn aan ahayn kaana fi saaqati u ahaanaya gadaalu gees ka soconaya wuu ku sabraya ninkii la dhihi jiray saxaabigii khaalid bin welid wain kaana fi saaqati kaan ahaa waxaan joognay qisadii oo khaalid bin welid radi allahu canhu shaam markii uu ka dagaalamayey waktigaa abubakar isagaa jeyska haysta marka cumar markii uu qabsaday ayuu casilay oo abu cubayda u dhiibay sababtu wax kala maahayne eh. waxaa weeye abubakar radi allahu canhu wuxuu ahaa qof qabow oo si degan maaragtay dabcigiisa uu qabow yahay marka haddii waxay yidhaahdaan qofka xaakimkaa haddii isagu markaa uu qabow yahay oo qabowgu ma aha doqonnimo maaha laakiin inuu maaragtay si fudud wax ku daaweeyo ayuu jecel yahay waxaa u munaasabahay yidhaahdeen dadka oo waali ka dhiganayo dad xoogaa adag inay yihiin oo xoogaa kulkulul oo maaragtay arrinta maara sidoo kale hadduu qofku xoogaa isaga uu kulkulul yahay dabcigiisa oo qof yar maaragtay kulayl iyo xiddaa la yidhaahdaa maaragtay xoogaa kulayl iyo dhiig badan ku jiro isagana waxaa u fiican baa la yidhaahdaa dad xoogaa qabow si dabcigii tawaasuna u noqdo sababtoo qof kulliyo qof kul dabciga maiskiina waa isku qarxaayaan qof kulliyo qof qofkii marka kululaa wuxuu u baahan yahay qof xoogaa qabow oo maaragtay oo wax la fahmi karo qofkii qabaana waxubaya qof xoogaa kulul oo maaragtay arrintii xoogaa shida oo kulleeyo oo diiriya marka dabciga cumar iyo khaalid bin waliid ma isqaba kara laba noo kulkullay ahaay soo maa laakiin dabciga abu cubayda xoogaa waa qabooba marka dabciga cumar isaga u munaasab aha saas ibnu taymiya wax u bedelay wax kale ma ahayn soo maaha marka markii la bedelay oo jeyski loo wareejiyey xaalid hadda nin wuxuu ahaa qaa'ida wakhtigii nabigana asagaa juyuusta waaweyn loo dhiibi jiray wakhtiga abuubakarna meelaha khatarta isagaa loo dhiibi jiray weligiisna wax ka adkaada nabigaaba ka jiraba calayh salaatu wasalaam duula cumrigii khaalid wax jebiya oo nabiga ahayn ma jirin dagaaladii oo la geli jiray nabiga unbaa jebiyey intuusan islaamin calayhi salaatu wasalaam khaalid markii la bedelay arrintii abuucubeeda u sallimay wuxuu yidhi meeshaad iiga dirta jeyshka ayaan gelaya ilaahay dadkiisaan u dagaalamaya ma ahane maaragtay uma dagaalamay nin marka macalinaha maalinta noo darsay jaamic islaamkaan ku qaadan jirnay xadiidkan iyo markuu akriyay iyo qisada aad buu u ooyey runtii wax laga ooyana waa ay tahay sababta waxaa weeye dadkii hore tawaaducoodii iimaankooda iyo hadda meesha la marayo waa xaalad aad iyo aad maaragtay runtii looga naxo waayo nacam in istaadana ninkaa haddii uu idan weydiiso lam yuudan lahu loo udmi maayo macnaa si u qarsoon yahay wa in shafaca hadduu ergeeyana lam yudfac shafaacadiisa la aqbali maayo fiihi masaa'ilun baabka masaa'il ayaa ku sugan oo laga qaadanaya aluulaa midda hore iraadatu linsaani addunyaa qofka oo maaragtay doono adduunyada bicamali alaakhirati aakhare camalkeed siday u xun tahay sababtoo waa khiyaano aad iyo aad u weyn yacni camal diineed inaad adduunye oo aad ku doonayso ahaaniyatana tafsiiru aayati huud aayati huud in la fasiro wey ahaaliatu midda saddexaadna oo waxaa weeye man man kaana yuriidu aayadda maxay man kaana yuriidu man kaana yuriidu alxayaata adunya waziinatan wawafi ilayhi waa anagii soo fasirnay ahaaliatu midda saddexaadna tasmiyatu linsaani lmuslim qof muslim in lagu magacaabo cabda diinaari wadirham qof diinaar iyo dirham caabuda iyo walkhamiisati iyo maryo marka uma una sujuudin laakiin maadaama qalbigiisa ay qabsatay ay istowlaa ku samaysay oo xaqi ilaahay u layacay oo maaragtay ilaahay uu la iloobay iyo xuduuddiisii iyo cilmigiisii dee ayadiiba marka uu caabudo isu dulleeyey alraabicatu midda afaraana tafsiiru daalika in lagu fasiro biannahu in ucdiya adduunyadii haddii uu helo raalli buu noqonaya wax ka farxiya adduunya isugu hagaagto qosaloo ka dhaca kaale eh wain lam yucda adduunyadii hadduu waayana sakida uu cararaya maar xataa adduunyo ku filan bahashaa maaragtay fataalka oo maaragta yani aad u kala taagtaaganoo waasaca haddii uu waayo wax yar ma qancinaya alkhaamisatu qowlu uu yidhi tacisa nabigu ha hoogo wantakasa hana dabagadoomo macnaa waa habaar wey macnaha adduunye jacaylka laysku habaaraya wax qofku habaar u madanayo asaadisatu qowluhu waidaa shiika haddii qodax mudana lagu mudana falan tuqisha ilaahay qoraxdaa kama bixiyo macnaa hadday musiiba ka dhacdo ilaahay kama kiciyo assaabicatu ahanaaw in la ammaano calى اlmujaahidi qofka mujaahidkaa almawصuufi ku sifaysnaa bitilka sifaat sifaatka waa nin dadaalaya oo mutawaadica oon madaxnimo iyo maaragta inuu soo muuqaaln oo qarsoonan ismuujinaynin waa dadka ugu fadliga badan wey nacam aycaa baabkan insha allahu tacaala halkaa ayuu caaw noogu joogay insha allahu tacaala